alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray baabka saddexaad oo ku saabsan fi taqdiimi waataakhiir hormarista wax la hormariyo iyo dibudhigista wax la dibdhigo oo qaybaha hadalka wax ka midana la qadimo oo la hormariyo wax ka midana la dibdhigo ka la hormariyey maxaa loo hormariyey ka la dibdhigayna maxaa loo dibdhigay waayo waxaa ku furnayd musnadu ilaahiga in laga dhigo faacil ama in laga dhigo mubtade labada mid walba waa noqon karayey maxaa mubtade looga yeelay ee faacil looga dhigi waayo jumlada jumla ficiliya looga dhigi waayey ee jumla ismiya looga dhigay waa cala sabiil misaal waa inagii soo nidhi adawaadka qaarkood ama kelimaadka qaarkood waxay leeyihiin wujuubu asadaara in la hormariyaa waa waajib sida adawaatu listifaam waxay leedahay sadaarat lkalaam sida adawaat sharti waxay leedahay sadaarat alkalaam wa calaa sabiil mihaal kuwaasoo kale waxaa loo hormariyey wujuubu sadaara inay leedahay oo hadalka shafka hore inay ka degto baaba waajib u ahoo u waajibtay lama akhiri karo lama dibdhigi karo adawaadkaa sadaarada lena wax ka hormari kara waxa jira mudaaf loo idaafeeyey hadduu aqbali karo ama xaraf lagu jaray waxaa loo idaafeeyey ama lagu jarayna waxay yeelanayaan wujuubu sadaara iyaguna yeelanayaan bikam dirhamin ishtarayta imise dirham baad ku soo iibsatay kam waa adawaatulistifaam bay ka mid ahay laakiin xaraf baa lagu jaray iyadoo sadaaratkalaam leh xarafka lagu jaray waa ka hormaraya wakadaa mudaaf haddii la geliyana waa la mid abuu man anta kumaad aabba u tahay abuu man anta ama ibnu man anta ina ayaa tahay ibnu ama abuu man oo ismu istifhaam ah baa loo idaafeeyey mar haddii loo idaafeeyey maxay yeelanaysaa wujuubu sadaara yeelanaysa calayka biarbaabi suduuri faman hadaa mudaafan liarbaabi suduuri tasadara waiyaaka wa suxbata naaqisin fatanxadda qadran min culaaka wa tuxqara farafcu abuuman wa khafdu musammalin yubayinu qawlii mughriyan wa muxadira macnaha noocaasa culamada qaarkood abyaadda noocaasay ku cabbireen marka shaygu hadduu wujuubu sadaara leeyahay wax ka hormari kara waxa jira ama mudaaf loo idaafeeyey ama xaraf lagu jaray waxaa loo idaafeeyey ee mudaafka looga dhigaynaa ee mudaafka u noqdayna waxay yeelanayaan wujuubu sadaara haddaanu wujuubu sadaara haddaba marka aanu lahayn oo in la dibdhigo iyo in la hormariyaa labaduba bannaanto jaaza wajaaso tahay waxaa la isweydiiyaa sababta loo qadimay oo loo hormariyey kala hormariyey marka dawaaci ama asbaab baa keensata in la qadimo oo la hormariyo asbaabihii ayaynu ku dhex jirnay ama dawaacidii waxaynu marray laba sababood ama laba daaci fa min addawaaci atashwiiqu ila almuta'akhiri wa tacjiilu lmasarati walmasaa'a ka labaad ka saddexaad baynu joognaa wa kownu lmutaqadimi maxata alinkaari waaltacajubi waxaa kaloo ka mida dawaacida ama asbaabta keensanaysa in wax la qaddimo ka hormaray ahaanshaha uu ahaaday maxata alinkaari diidmada meeshay ku dhacaysa uu ahaaday iyo watacajubi la yaabitaanku meeshu ku dhacaayo uu ahaaday maxal alinkaar iyo maxal tacajub waxa ah kaa hormaray ee la hormariyey naxu a bacda tuuli tajribati tankhadicu bi hadihi azakhaarif hamsatulistifaamka waxaa lagu xigsiinayaa ka inkaarkiiyo tacajubku ku dhacayo a bacda tuuli tajribati tajribo markay dheeraatay dabadeed miyaad ahaatay tankhadicu ma markaa dabadeed baa tankhadicu aad ku dagmaysaa bi haadihi azakhaarif dhaldhalaalka aad ku dagmaysaa hamsada waxaa loo keenay lilinkaari waaltacajub ayaa loo keenay inkaar lagu inkiraayo iyo la yaab lala yaabaayaa loo keenay haddaba marka hamsada loo keenay lilinkaari waaltacajub waxaa lagu xigsiiyaa halka uu ku dhacayo inkaarkiiyo tacajubka ayaa lagu xigsiiyaa ilaa waxaa la odhan kari lahaa atankhadicu bi haadihi zakhaarifi bacda tuuli tajriba oo ficilkaa la hormarin kari lahaa lama hormarine a bacda tuuli tajriba tajribo dheer dabadeed baa la hormariyey oo hamsadii lagu xigsiiyey marka istifaamku wuxuu munsabi ku yahoo ku dhacayaa oo maxalla alinkaari watacajubi ah ama maxata alinkaari maxati wuxuu noqonayaa waa makaanu lxati waa meesha uu ku degaayo ku dhacaayo xatahu waa riday qoluu xita ay xuta canna dunuub dembiyada naga tuur oo naga rid marka maxata alinkaar meesha uu ku dhacaayo inkaarka iyo tacajubku wuxuu noqonayaa kan ku xiga hamsatulistifaamka oo macnuhu wuxuu u dhacayaa mar kaleba aad ku degsoon tidhi tajribo dheer dabadeed oo aad aad wax u jirrabtay iyo adduunyada iyo dhallalaalkeeda iyo wax lagu dagmo inaynay ahayn kolay markan inaad ku daganto may ahayn maxaad markan ugu dagmaysaa bacda tuuli tajriba marka kolba maxad alinkaar waxa noqonaya watacajub ayaa lagu xigsiinaya haddii loo jeedo dagnaanshaha qofku uu ku dagmo dhallalaalka inuu inkaarkiiyo tacajubka ku dhacaayo waxaa la hormarinayaa ficilka oo waxaa la odhanayaa atankhadicu bi haadihi azakhaarifi bacda tuuli tajriba miyaad ku dagmaysaa dhallalaalkan saaad ugu dagantahay marka maxadal inkaar wuxuu noqonayaa in khidaaca lagu dagmaayo dhallalaallada lagu dagmayo waa haddii ficilka la hormariyo markan kalena wakhtigan in lagu dagmo ayuu markaa inkaarkiiyo tacajubka ku dhacaya wuxuu soo naqlinayaa alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin laba bayt oo uu leeyahay almuwafaq ibnu qudaama cabdullaahi ibnu axmed ibnu muxamed ibnu qudaama oo min culamaa'i alxanaabila ka mid ah oo dhintay lix boqol iyo labaatan markii hijrigu ahaa waxay isku wakhti ahaayeen oo raafici mutaakhiriinta shaaficiye hadday yidhaahdaan shaykhaynkaa sidaa yidhi waxay u jeedaan nawowi iyo raafici bay u jeedaan shaykhaan bay ka cabbiraan marka raafici waxay isku wakhti ahaayeen muwafaq ibnu qudaama cabdulaahi bnu axmed ibnu maxamed ibnu qudaama wuxuu dhintay lix boqol iyo labaatankii ayuu ibnu qudaama dhintay raaficina wuxuu dhintay maxamed ibni cabdilkariim alraafici wuxuu dhintay lix boqol iyo saddexiyo labaatankii hijiriga saddex sano ayuu ka dhimasho dembeyey wuxuu idhi laba baydoo gabaya ayuu yidhi ibnu qudaama abacda bayaadi shaybi acmuru maskanan siwa alqabri inii in facaltu laaxmaqu yukhabbirunii shaybii bianniya mayitun wa shiikan wayancaanii ilaya fayasduqu ibnu qudaama wuxuu odhanayaa a bacda bayaadi shaybi markay cirradu caddaatay dabadeed miyaan acmuru maskanan aan cammirayaa guri siwaalqabri aan xabaal ahayn yadan boos noqday oo timahaygii ay caddaadeen dabadeed miyaan cammirayaa guri aan qabri ahayn yacnii ma camiraya guri aan qabri ahayne qabriga wixii igu anfacayuun baan ku dadaalayaa mar haddii aan markaa caddaaday oo aan boos noqday innii in facaltu la axmaqu anigu haddaan sidaa yeelo guri kale aan markaa dhabdhabo oo aan cammiro hagaajiyo kii aakhirana dayaco nacas baan ahay buuri yukhabbirunii shaybii bianniya mayitun wuxuu iga warramayaa ciradaydu inaan dhimanaayo waa dige washiikan dhowaan inaan dhimanayo wayancaanii ilaya fayasduqu wargeeriyaadkaygii buu ii sheegayaayo weliba waa ii ruu sheegaya been ii sheegi maayo ila mar kastaba qabrigii waa uga dhowaanayaa intuu u jiray markii hore laba maalmood isku inuuma jiro kulla yowm xaggii qabrigu u socdaa oo safar buu ku jiraa kullu saaca waxaa loo sii dhowaanayaa qabriga iyo geeridaa loo sii dhowaanaya wax ku soo kordhayaana ma jiro wax ka sii dhacaya cimrigaa mooyaane maxal alinkaar waaltacajub waxay noqonaysaa abacda bayaadi shaybi bay noqonaysa attajriba waa bikasri raa ibnu cuthaymiin markii lagu dul akhrinayey baa inankii ardayga ahaa ee ku akhrinayay wuxuu akhriyay tajruba oo ra'duu goday markaasaa sheikhu wuxuu odhanayaa waa khata' shaa'ica oo hadda carabta waxaa aad lagaga hadlaa erayga tajruba iyo tajaarub in la yidhaahdo marka mufradka iyo jamaca mid waliba ra'du waa hoos dhiganta waa tajribatun tajaarib tajaarub lama yidhaahdo tajrubana lama yidhaahdo jamaceeda iyo mufradkeeda mid walba ra'da waa la hoos dhigay tajaarub haddii la yidhahdo macnuhu waaba kharribmayaa oo muxuu noqonayaa dee jamacnimadii waa ka baxayaayo masder buu noqonayaa waa tafaacul kaannahu aad leedahay tajaarub waa iscadhayn tajaarabu cadhadii bay isqaadsiiyeen oo iscadheeyeen tajaaruban iscadhayn bay iscadheeyeen bay noqonaysaa macnuhu macnaa faasida weeye marka waa tajaarib zakhaarif iyaduna waxa weeye waa jamac oo zakhrafatu zakhaarif weeye raadu waa hoos dhiganta wa suluuku sabiili taraqii daaciga afraad ama sababta afraad ee keensata in la qadimo waxa weeyaan waddadii korista sare loo koraayey in la qaadoo la maro ay ilityaanu in lala yimaado bilcaammi caamkii baa lala imanayaa awalan marka hore ayaa lala imanaya suma alkhaasi bacdahu caamka dabadiina waxaa lala imanayaa khaaskii markii hore waxaa la sheegayaa shaygii guud baa la sheegaya markii dambena waxaa la sheegayaa shaygii gaarka ahaa baa la sheegayay lianna alcaamma ida dukira bacda alkhaasi maxaa yeelay caamka haddii la sheego bacda alkhaasi khaaska dabadii la sheego laa yakuunu lahu faa'ida uma sugnaanayso faa'ida u sugnaan mayso naxwu alkalaamu hadalkani saxiixun waa hadal saxiix ah oo fasiixun fasiix ah oo baliiqun xeel dheer fasaaxa iyo balaaqaba waa leeyihi fa idaa qulta markaad tidhaahdo fasiixun baliiqun markaad tidhaahdo waa fasiix oo waana baliiq laa taxtaaju ilaa dikri saxiix u baahan maysid inaad saxiix sheegto u baahan maysid wa idaa qulta markaad tidhaahdo baliiqun waa xeel dheer yahay laa taxtaaju u baahan maysid ilaa dikri saxiixin saxiix inaad sheegto u baahan maysid walaa fasiixin fasiix inaad sheegtana u baahan maysid daaciga halkan ama sababta halkan uu sheikhu inoogu sheegayaa ay mashaayikhdu inoogu sheegayaan raximahumullah waxay ku saabsan tahay inay tahay min baabi taraqii min alcaammi ila alkhaas shay guud baa laga korayaa shay gaaraana loo korayaa oo masalan marka shaygii la sifaynaayo oo sifo caama iyo sifo khaasa labadaba lagu sifaynaayo waxa habboon in la hormariyo sifada caamka ah sifada khaaska ana la dambaysiiyo waa haddii la israacinayo haddaan la israacinaynin khaaskaa lagu kaaftoomaya laakiin khaas intaad sheegto caam haddana ma sheegaysid waayo caamkii faa'iido yeelan maayo masalan carab iyo quraysh iyo banu haashim iyoma caamsan carab waa ka caamsan tahay quraysh qurayshna waa ka caamsan tahay banu cabdimanaaf ama waa ka caamsan tahay banu haashim marka la sheegoo la yidhaahdo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa carabiyun qurashiyun haashimiyun waa min alcaami ila alkhaasi ila alakhas caam baa markii hore la sheegay markii dambena khaas baa la sheegay markii dambena mid ka khaasnimo badan baa la sheegay laakiin haddaad tidhahdo nebigu quraysh buu ahaa miyaad u baahan tahay inaad haddana tidhaahdo carab buu ahaa ma u baahan tahay maya haddaad tidhahdo banu haashim buu ahaa miyaad u baahan tahay inaad tidhahdo quraysh buu ahaa mar dambe maya adiga nasabkaaga marka lagu weydiinaayo markaad jilibka sheegata dabadeed miyaad markaa reerkii guud sheeganaysaa haddii qofkaad u sheegaysa aanu garan waayin reerka guud marka hore haddaad ka soo tallawdo oo aad jilibkii sheegto dee u baahan maysid qofkani haddaanu garan waayin inaad caam sheegto oo aad reer guud sheegto laakiin marka hore caadadu waxay ku dareertay in reerka guud la sheegto dabeedna reerka gaarkaa ah la sheegto soo maa waa min baabi taraqii min alcaami ila alkhaasi caamkii baa laga soo korayaa haddana khaas baa loo daadegayaa laakiin khaaskii haddii la sheego caam dib looma sheego waxaa la mida ah, kalaamku waa saxiix waa fasiix waa baliiq kalaamku waa saxiix iyo waa fasiix kee caamsan waa saxiix ayaa caamsan waayo hadal kastoo fasiixi saxiixna waa yahay laakiin hadal kasta oo saxiixi fasiix ma aha ee bacdigiiba ah hadalka saxiixay wada fasiix ma aha fasiix iyo baliiq kee caamsan fasiix baa caamsan waayo hadal kastoo baliiqi fasiixna waa yahay saxiixna waa yahay laakiin hadal kastoo fasiixi baliiq ma aha balaaqadu shuruud siyaada a ah bay ku darsanaysaa fasaaxada oo marka fasaaxada la helo dabadeed baa wax kale lagu sii darayaa markaasuu baliiq noqonayaa oo baliiqnimana u raacaysa saas aawadeed haddaad caamka hormarisaa tidhaahdo waa kalaamun saxiixun fasiixun baliiqun laxni ma leh waa min alcaammi ila alkhaasi ila alakhas yaa jaranjarradii saasaa loo raacay markii hore daa'iradii guud ee caamka ahayd baa la yimi ka soo qaad saddex goobo isku guda jira goobo weyn marka la dhigo oo haddana goobo kaleoo ku hoos jirta haddana la dhigo waa jaranjarro kale haddana goobo kaleoo ku sii hoos jirta la dhigo waa jaranjarro saddexaad kaa marka ugu hooseeya marka la galo addaa'irata asagiira daa'irada daakhilka ku jirtaa dee kuwii kalena waa lagu jiraa soo maa waa sida islaam iyo iimaan iyo ixsaan soo maa haddii la yidhaahdo ruuxu waa muumin waa muslim in la yidhahdo miyaa loo baahan yahay layskaba garay inuu muslim yahay marba haddii la yidhi waa mu'min laakiin haddii la yidhahdo waa muslim miyay ka dhalanaysaa ilaaba ilaa inuu muumin yahay maya waayo iimaanku waa ka khaasan yahay islaamnimada qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna reer miyigii waxay yidhaahdeen waa rumaynay qul lam tu'minuu waxaad ku tidhaahdaa maydaan rumayn walaakin quuluu aslamna walamaa yadkhulu liimaanu fii quluubikum marka daa'irat lislaam waa acam daa'irat liimaan waa akhas daa'irat lixsaan ixsaanku macnaha caamka ah ixsaan fii cibaadati illaah iyo fii mucaamalati alkhalqi oo cibaadada ilahay ixsaan lagu sameeyo tawxiidku uga horreeyo ikhlaaska ya iyo sunnada in ilaahay lagu caabudo sunnatu rasuul sala allahu aleyh wasalam waa ka khaasnimo badan yahay ixsaanka derajadiisuna iimaanka waa ka khaasnimo badan yihi haddii la yidhaahdo ruuxaasi waa muxsin oo loo jeedo cibaadada ilaahay iyo mucaamalada khalqiga mid walba waa ku samafalay inuu muuminna yahay muslimna yahay la garay haddii la yidhaahdo waa mu'min waxaa ka sii khaasnimo badan muxsin waxaa la raacin karaa mu'minun muxsinun laakiin marka muslimun lama raacinayo waayo muslim la garay inuu yahay oo sifada gaarkee lagu sifeeyaa lagu gartay marka idan aanu soo noqonno hadalkan hada alkalaamu saxiixun fasiixun baliiqun kalaamkani waa saxiix waa macnihii caamka waayo hadal kastoo saxiixi fasiix ma aha ee bacdii hadalka saxiixa ah ka mida ayaa fasiixa fasiixun ayaa ka khaasnimo badan fasiixun marka la yidhaahdana baliiqun baa ka sii khaasnimo badan waayo hadal kasta oo fasiix ahi baliiq ma wada ahee bacdigii ayaa baliiq ah marka haddaad fasiixun baliiqun tidhaahdo saxiix uma baahnid inaad tidhahdo haddaad baliiqun tidhaahdana saxiix iyo fasiix toonna uma baahnid marka horumarinta la hormariyo mar waxaa ku jira suluuku sabiili taraqi min alcaami ila alkhaasi ila alakhas waa la fahmaan umalanaya shan daaciga ama sababta shanaad ee keensata in la qadimo wax hadalka ka mida waxaa ka mida wa muraacaatu tartiibi alwujuudiy tartiibtii jiritaanka loo nisbeeyey in la ilaalinayo oo la raacayo iyaduna waa sabab keensanaysa taqdiimka naxwu laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm laa ta'khuduhu ilaahay qaban mayso sinatun lula qaban mayso ma luloonaayo abadan walaa nawmun hurdana qaban mayso maxaa loo hormariyey lulada nafyiga laga nafinaayo rabbi loo diidaayo waxaa loo hormariyey hurdada iyo lulada cidday ku timaaddo keebaa labada horreeya ma marka lula la helo dabadeed bay hurda timaadaa mise marka hurdo la helo dabadeed bay lula timaaddaa yacni waxa markaa caadata la yaqaanaa ciddii luloota seexatana labada waxa ku soo horreeya lulada ayaa ku soo horraysa marka luladii ku soo horrayn lahayd cidda markaa seexata ilaahay lulo iyo hurda toonna ma haleeshee ayaa marka hore laga nafiyey tii muqadimada ahayd ee horraynaysa ee xagga wujuud ahaan horrayn lahayd cidday ku timaaddo waxaana la dambaysiyey kii dembaynaysay xagga markaa waxaway jiritaan ahaan taqdiimka wax la hormariyaana marna wuxuu noqdaa sharaf ahaan in loo hormariyo mar wuxuu noqdaa derajo ahaan in loo hormariyo mar waxa noqdaa in loo hormarinaayo zamaan ahaan yani markaa asbaab baa markaa keensata kala duwan laba bayt baa jiro culamada qaarkood ay ku cabireen anwaacda taqadumka ay yidhahdeen wa khamsatun anwaacu taqadumi ya fata aqara biha baytun min ashicri wactaraf taqadumu abcin wazamaani wacilatin cilatin wa ayda wataqadumu lisharaf marka taqadumka wujuudiga ah oo tartiibta wujuudiga ah in la horaysiinayo way dhacdaa in loo qadimo oo masala marka qowmu caad la sheegaayo marka qowmu samuud la sheegaayo qur'aanka kee la hormariyaa qawmu caad waayo zaman ahaan ama wujuud ahaan bay ka horreeyeen caad samuud ka horreeyeen caad iyo samuud waxa horreeyey xagga jiritaanka ama xagga zaman ahaan caad baa horrayse marka waa tartiibtii wujuudiga ahayd wey marka muraacaatu tartiib alwujuudiyi taana waa u timaadaa sabab lixaad wuxuu kaloo u yimaadaa oo taqdiimka keensada waannasu calaa cumuumi salbi in la caddaynaayo la nasgaraynaayo cumuumka nafyiga in la nasgaraynaayo diidmada caamnimadeeda la nafyinayo oo la diidaayo salbi waa bimacna nafyi marka cumuumka nafyiga in la nasgaraynaayo o la caddaynaayo aw salbi alcumuumi ama cumuumka in la nafyinaayo oo la leeyahay sidaa ma wada aha in la nasgaraynayo la sheegaayo falawwalu ka hore waa cumuumu salbiga weeyaane cumuumu salbi bimacnaa cumuumu nafyi yakuunu wuxuu ku dhacaa bitaqdiimi adaati lcumuumi calaa adaati nafyi in cumuumka adaadka ku tusinaya in la hormariyo ayuu ku xasilaa oo laga hormariyo calaa adaati nafyi aaladda ku tusinaysa diidmada laga hormariyo bimacnaa xarafka ama ficilka nafyiga ku tusinaya in laga hormariyo kelmadda cumuumka ku tusinaysa oo kelmadda cumuumka ku tusinaysaa la horraysiinaya sida kulli oo kale nafyigiina waa la dambaysinayaa markay caynkaasoo kale tahay waxay noqotaa oo u qaalibaah in cumuumu salbi loo jeedo halka mashaayikhdu ay yidhaahdeen raximahumullah wannasu calaa cumuumi salbi waa u soo noqon doonaa nas sariixa ma aha ee waa aqlabi oo mid waliba waa sida haalibkaa naxwu kullu daalika lam yakun waa sida xadiiskii dulyadayn sida ku timi oo nabiga sala allahu alayh wasalam ayaa salaad afar ragcadooda ayuu sahwiyey markaasaa laba ragcadood markuu tukaday isagoo dadkii tujinaya ayuu salaamad naqsaday markuu salaamad naqsaday ayuu dadkii ka soo horjeestay oo xaggooda u soo jeestay zamanu tashriic baa la joogo waxay is yidhaahdeen dadkii salaaddii waa la beddeley oo laba ragcadood baa laga dhigay dadka badankoodii nebiga lama hadlin sala allahu alayh wasalam saxaabii la odhan jiray dulyadayn lagu laqabi jiray dulyadayn waa kii gacmaha u saaxiibka ahaa marka inuu gacmo dheeraa bay culammadu ku sheegeen yacnii fii yadayhi tuul magaciisa waxaa la odhan jiray khirbaaq ibnu camrin baa la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi aqasurat isalaatu am nasiita salaaddii miyay gaabatay mise waad ilowday riwaayaadka qaarkood waxaa u soo arooray aqasurat salaatu qaarna waxaa ku soo arooray aqusirat salaatu salaaddii miyaa la gaabiyey oo ficilka mughayaru siiqa loo binaynaayo am nasiita mise waad ilowday qowmkana waxaa ku sugnaa nebiga la tukanayay sala allahu alayh wasalam abubakar iyo cumar oo nebiga way ka haybadaysteenoo lamay hadlin waxay le dee is yidhaahdeen salaaddii tashriic bedelaya ayaa yimi bay is yidhaahdeen umay badin inuu nebigu ilaawey markaasaa nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam lam ansa walam tuqsar mana ilaawin lamana gaabin yacni saasuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam markaasaa wuxuu ku jawaabay bala yacni waxa weeye labada mid ahaanu ahaanunbaa kollayba dhacay riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam kullu dalika lam yakun maana riwaayada ay soo qaateen mu'allifiintu ay soo qaateen mu'allifi alkitaab kullu daalika lam yakun kaa la sheegay dhammaantii ma dhicin ay lam yaqac haada walaa daak kanna ma dhicin kaasna ma dhicin yacani labada midna ma dhicin baa macnuhu dhacaya oo ilowshiyo la ilaaway iyo gaabin la gaabiyo ogaan loo gaabiyey camdan loo gaabiyey iyo ilowshiya la ilaaway midna ma dhicin dulyadayn wuxuu ku jawaabay bacdu daalika qad kaan yacani labadaa shay wax ka midi waa dhaceen ilaaba ilaa dee nebigu afar ragcadood ma tukan salaaduna afar ragcadood bay ahayd duhur ama casar bay ahayd laba ragcadood buu tukaday mar hadday caynkaa tahay waxay noqonaysaa in labada mid ahaani dhacay marka kullu daalika lam yakun waxay noqonaysaa min baabi cumuumi salbi bay noqonaysaa cumuumu salbi bay noqonaysaayo waxaa looga jeedaa ashyaada midna ma dhicin wahaani nooca labaad yakuunu wuxuu noqonayaa bitaqdiimi adaati nafyi adaadka ama kelmadda nafyiga faa'iidaynaysa iyo diidmada in la hormariyay ku dhacaysaa calaa adaati alcumuumi adaadka caamnimada faa'iidaynaya laga hormariyo oo kulludu ay dambayso nafyiguna ka taqadumoo ka hormaro naxwu lam yakun kullu daalik waa sida in la yidhaahdo lam yakun ma ahaanoo ma xasilin oo ma dhicin kaanadu waa taamme kullu daalik kaa la sheegay kulligii ma dhicin bimacnaa ma wada dhicin baa macnuhu dhacayaa marka lama diidaayo wax ka mida inay dhaceen ay lam yaqac ilmajmuuc yadoo laysu geeyoo laysku daray ma dhicinoo may wada dhicin fayaxtamilu wuxuu aqbalayaa subuuta albacdi bacdi inuu sugnaaduu aqbalayaa oo bacdi dhaceen wa yaxtamilu wuxuu aqbalayaa nafya kulli fardin mid kastoo ka midaba in la nafyinayo oo la diidaayana waa aqbalaya mas'aladani calaa kulli xaal waxay u baahan tahay xoogaa diqa in loo fiirsaday u baahan tahay waxay culammadu markaa yidhaahdaan culammada carabiyadu erayga kulli waxay faa'iidaysaa cumuum bay faa'iidaysaa waxaana yidhahdeen cumuumka iyada u asal ah siday culamaa'ulusuul laftooduba ay tilmaamaan oo adawaadka cumuumka faa'iidaynaaya ummulbaab waxa ah kulli erayga kulli ayaa ummulbaab ah baabulcumuum kulliba u markaa waxaweye asal ah yaday caynkaa tahay ayaa markay isbaat tahay garannay inay cumuumka faa'iidayso marka nafyi galo oo la nafyinaayo laba xaaladood bay leedahay marna nafyigu waa ka hormaraa kullida marna waa ka dambeeyaa markay kullidu nafyiga ka hormarto haalib waxa u ah inay cumuumu nafyi tilmaamayso ama cumuumu salbi nafyiga in la caam yeelaayo oo laga tilmaamayo wax ka midiba sidaa ma aha shay ka midoo sidaa ahiba ma jiraa macnuhu dhacaya haddii la yidhaahdo kullu talaamiidi lam yarsubuu filimtixaan ardayda dhammaantood kumay dhicin imtixaankii waxaa loo jeedaa ruux dhacayba kuma jiro dhammaan waa la wada baasay saasaa markaa macnuhu dhacaya haddii la yidhaahdo kullu alkaafiriina laa yadkhuluuna aljanna gaalada dhammaantood jannada geli maayaan waxaa loo jeedaa ruux ka midoo gelaya ma jiro marka nafyigaasi wuxuu noqonayaa cumuumu nafyi buu noqonayaayo axad sidaa ahiba ma jiro buu noqonaya kullu banii fulaan laysuu bifuqaraa reer hebel oo dhami fuqara ma aha waxaa loo jeedaa ruux faqiiriba kuma jiro kulligood waa ladan yihin dee dadka kale markaa haba siyaasiyaan sadaqadda mar hadday caynkaa yihiin masaakiin badan baa jirtee dadka kale sadaqadda ha siiyaan waa haddii kulludu ka horrayso nafyiga ka horrayso sidaa inay tahay ma sariix ku cadbaa oo nas ah mise waa akhlabi culammadu waxay yidhaahdeen waa aghlabi sida culammada muxaqiqiinta ay tilmaameen waxay yidhahdeen waa sida khaalibkaa ah weeyaane marmar waa dhacdaa in muraadku yahay majmuuca in laga nafinayo ee aan jamiica laga wada nafinayn hunaaka farqun bayna almajmuuc waaljamiic jamiicu waa maxay waa in laga tilmaamayo cid sidaa ahiba ma jirto waa jamiic waa nafyun can iljamiic axad wal oo ka midaba waa laga nafyinaya marka waxay noqonaysaa waxay manaatiqadu ay yidhahdaan kulliya ay yidhahdaan kulliya waxay yidhaahdaan ayay noqonaysa yacni kulli maahi waa kulliyo istilaaxooda waxaysumaa likulli fardin xukima fa innahu kulliyatun qad culima marka fardi walba arrinkaa loo xukumaayo fa innahu kulliyatun qad culima kulliyo weeye oo la ogaado inay kulliyo tahay bimacnaa fardi walba saasuu yahay yacanii fardina sidaa kuma sugna marka taa waxaa la odhanayaa kulliya la odhanaya iminka xadiiskan aynu sheegayno kullu daalika lam yakun ee mu'allifiintu ay u tusaaleeyeen cumuumu salbiga siday u tusaaleeyeenna ay tahay sida saxan waxaa jira bacdu ahlicilmi oo aan sidaa u fasirin waxaynu u sheegaynaa inaannu tilmaamayno fahamkaasi inaanu nas ahayn culamada qaar waxay u fahmeen in halkan looga jeedo kullu dalika lam yakun salbulcumuum in loo jeedo oo laga tilmaamayo majmuucaasi ma wada dhicin bacdi baa sidaa u fasiray oo akhdari xataa markuu sheegayo kulliga iyo kulliyada markuu kala sheegaayo sullamka waxa uu tusaale uga dhigayaa salbulcumuumka nooca labaad ee uu inoo sheegi doonee majmuuca la nafyinaayo oo la leeyahay sidaa ma wada ahaa ayaab u tusaalaystay oo waxa uu yidhi alkullu xukmunaa cala almajmuuci ka kullu daaka laysa daa wuquuci ka kullu daaka laysa daa wuquuci wuxuu ishaarayaa xadiiskaoo bilmacnaa uu ku soo arooriyey wuxuu yidhi alkullu xukmunaa cala almajmuuci kulligu waa xukunkeenna aynu ku xukumayno majmuuca yacni isugeynta guud marka aynu ku xukumayno aynu leenahay sidaa ma wada aha ama ma wada dhicin tusaalaheeduna waxay ahaatay ka kullu daaka laysa daa wuquuci saas aawadeed bay shuraaxdu tacaqubeen oo yidhaahdeen bacdu shuraax sida saxani waa inuu xadiiskani ku saabsanaa umuumusalbiga cumuumu salbiga inuu ku saabsanaa ayaa saxan marka misaalkani mutaabiq meesha kuma aha waxaana caddaynaya inaan mutaabiq ku ahayn su'aasha uu weydiiyey dulyadayn wuxuu ahaa aqasurati asalaatu am nasiita am baanu ku kala su'aalay dulyadayn uma qabin labadu inay wada dhaceen labaduna mama wada dhici karaanba oo in la ilaaway haddana salaadda camdi loo gaabiyey miyay kulmi kartaa laba shay oo kulmi kara maaha am shayga lagu weydiiyana jawaabta laga jawaabayaa waa imaa bitacyiin wa imaa binafyi kullin labada mid weeyi oo ruuxa saa'ilkaa weydiinaya mar hadduu am ku su'aalo amtaasina mutasilo tahay macnuhu wuxuu u jeedaa labadaa kee dhacay kollayba mid waa dhacaye kee dhacay yaa azaydun cindaka am camrun kollayba waa og yahay nin inuu kula joogo ninkaa kula joogaana labadaa inuu mid yahay waa og yahay ee waxaanu kala garanayn ma zayd baa ma camar ba haddii labadii mid joogaan waxaa lagu jawaabayaa tacyiin oo wuxuu odhanayaa zaydun ama wuxuu odhanayaa camrun haddaan labada midnaba la jooginna wuxuu odhanayaa midna ilama joogo oo nafyi ku jawaabayaa uu labadaba nafyinayo laakiin uu yidhahdo labadu ilama wada joogaan su'aashii jawaabtii ma daboolaysaa haddii markaa la yidhaahdo ma zayd baa kula jooga yacni anasiita am qusirat isalaatu miyaad ilowday mise salaaddii waa la gaabiyey haddaad tidhaahdo labadu may wada dhicin dee wuu ogaa labadu inaynay wada dhicin muxuu rabay in labada mid loo cayimo marka dee looma jawaabin marka marba hadduu am ku su'aalay bitacyiini baa lagaga jawaabay tacyiinkii mar haddaan lagaga jawaabin ama nafyu kullin mid walba in la nafyinayo aan lagaga jawaabin dee waxay noqonaysaa jawaabtu su'aasha may taabiqiin oo may waafiqin saas aawadeed calaa kulli xaal waa akhlabi haalib ha ahaatee waxaad ka qabsataa kulludu hadday ka hormarto nafyiga oo yadu horrayso waxay noqonaysaa in loo jeedo cumuumu salbi in loo jeedo oo mid walba laga nafyinayo kulliye ay tahay oo laleeyahay midnaba sidaa maaha taasi waa qodoba saa u qabso nabigu sala allahu alayh wasalam hadalkan uu sheegay ee kullu daalika lam yakun wuxuu ku jawaabay calaa xasabi dannih sidii malihiisu ahaa ayuu ku jawaabay oo macnuhu wuxuu dhacayaa kullu daalika lam yakun fii dannii aniga malahayga siday ila tahay ee aan u qabo mana ilaawin salaadana lama gaabin oo bimacnaa waxaweye camdanna uma gaabin mana ilaawin ee iyadoo dhammaystiran baan tukaday sidaan u qabo marka nebigu wuxuu ku jawaabay sal allahu aleyh wasalam calaa xasabi dannih ayuu ku jawaabay waanu ilaawey markii ay uu ku yidhi bacdu daalika qad kaan yacnii kaa wax ka midii waa dhaceen riwaayaadka qaarna uu yidhi bal nasiita maye waad ilowday nebigu markaa wuxuu weydiiyey saxaabadii ma sida dulyadayn sheegayaa oo ma run buu sheegay dulyadayn markaasay ku yidhaahdeen haa markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam kacay salaaddii ayuu halkii ka qaaday waa dhammaystiray sujuudu sahwigii buu dabeedna markaa la yimi sidii buu markaa salaaddii kaga baxay intii ka dhinayd salaadda ayuu ku daray marka wuxuu ku jawaabaya nebigu sala allahu alayh wasalam dannigiis marka fii dannii bay culammadu qadareen dee dannigiisana sidaasuu u qabay haddaan fii dannii la qadarin waxay noqonaysaa mukhaalif lilwaaqic nabiguna sala allahu alayh wasalam khabar mukhaalif lilwaaqicoo beena ah ma sheego marka wuxuu ku jawaabaya nabigu sala allahu alay wasalam fii dannihi ayuu ku jawaabaya marka fii dannii baa macnuhu u dhacaya marka uu ku jawaabay oo uu yidhi bacdu dalika qad kaan inuu nafyulmajmuuc aanu u jeedin oo labadaasi ma wada dhicin aan muraadkiisu ahayn jawaabta dulyadayn baa caddaynaysa ou yidhi bacdu dalika kaan iyo bal nasiita waayo nebigu sala allahu alayh wasalam markuu sheegay waxay ahayd yacni cumuumu salbi inuu marka waxa weeye caam yeelaayo nafyiga ou leeyahay midnaba kama dhicin saas laa nisyaan baan dhicin walaa camdan in loo gaabiyaan dhicin sidaas aawadeed ayuu markaa ka hor keenay yacni waxaweye muujaba juz'iya waxaanay yidhaahdaan culammadu saaliba kulliya waxaa u muqaabila muujaba juz'iya sidaasuu uga horgeeyey ou yidhi bacdu daalika qadkaan nooca labaad wuxuu ku saabsan yahay salbu lcumuum cumuumkaa la nafyinayaa oo macnuhu wuxuu u dhacayaa sidaa ma wada aha ayuu u dhacayaa taasna calaamadeedu waxay tahay waa akhlabiyadune eh, waa sida ahe eh. waa haddii nafyigu horreeyo kulliduna dambayso kullidu waa inay muta'akhir tahay nafyiguna waa inuu mutaqadim yahayoo kullida ku dhacayaa mar hadduu kullida ku dhaco oo fii xayizi nafyi ay soo gasho kullidu waxay noqonaysaa in majmuuca laga nafinaayo muraadkuna wuxuu dhacayaa sidaa ma wada aha waxaynu taa tusaalayn karraa tusaalayaal badan oo aad u fahmaysaan waxaa tusaalayaasha ka mida mahmahayaha ay yidhaahdaan maa kullu sawdaa'a tamrah walaa kullu baydaa'a shaxma wax kastoo madowi ma aha timir ma aha macnaha looga jeeda waa maxay wax kastoo madoobay timir maaha yacnii ashyaadii madoobaa qaarkood inay timir yihiin waa la oggol yahay laakiin waxaa la diidan yahay inay timir wada yihiin shay kastoo madoobiba walaa kullu baydaa'a bishaxma wax kastoo cadina baruur maaha baruurtii inay cadday waa la ogyahay shay kastoo cadi baruur maaha ee waxyaalaha cad qayb baa baruura qaarna maaha soo caynka maaha famaa kullu lammaacin bidahab wax kastoo dhalaalaa dahab maaha muraadku waa maxay dahabkuma dhalaalo soo ma saasuu noqonayaa ma noqonaayo dahabkuma dhalaalee wuxuu noqonayaa wixii dhalaala wada dahab maahee qayb ka mida dahab ah qaybna waa wax kaloo iska dhalaalaya maa kullu maa yatamanna almar'u yudrikuhu taati riyaaxu bima laa tashtahi sufunu shicirkii axmed ibnu xusayn almutanabbi gabaygiisii muxuu yidhi maa kullu maa yatamanna almar'u yudrikuhu wax kastoo qofku jeclaysto ma aha wuxuu gaadhayo haleelayo ma waxaa looga jeedaa shay kastoo uu tamanniyo wuxuu ka haleelayaaba ma jirto oo gaadhaya gaadhayaa waxaa laga tilmaamaya ma wada haleelayo ma wada gaadhayo maa kullu ra'yi alfataa yadcuu ilaa rashadin gabaygii marka abulcataahiya ismaaciil ibnulqaasim waxauu yidhi maa kullu ra'yi alfataa ma ahaan ra'yi kasta oo wiilku u arkaa yadcuu ilaa rashadin mid hanuun u yeedhaya ma aha ee bacdi ka mid ah hanuun u yeedhaya bacdina dabaadi buu u yeedhay idaa bada laka ra'yun mushkilun faqifi hadduu kuu muuqdo ra'yi ishkaal lihi oo iska taag yaa ha iska gelini wamaa kullu haawin liljamiili bifaacilin walaa kullu facaalin lahu bimutammimi ma aha mid kastoo wax wanaagsan jeceli mid samaynaayo wanaaggii ma waxaa looga jeedaa ruux kastaoo wanaag jecel ruux ka samaynaya wanaaggaba ma jiro miya muraadku yahay maya nafyigu waa ka horreeyaa kullida oo misaallada aynu sheegayno dhammaan kullidaa dambaysa adaatu nafyiguna waa mutaqaddima calaa kullin idan waxay noqonaysaa sidaa ma wada aha wamaa kullu haawin liljamiili bifaacilin walaa kullu facaalin lahu bimutammimin mid kastoo wanaag sameeyana wanaaggii mid dhammaystiraya ma ahee bacdigood baa wanaaggii dhammaystiraya bacdina ma dhammaystirayaan marka afka markaynu eegno innagu sidaynu u fahmayno marka la yidhaahdo sidaa ma wada aha marka la yidhaahdo iyo waa kala duwan yihiin yacni in la yidhaahdo yacni sidaa waxba kama aha shay sidaa ahiba kuma jiro dee farqaa u marka waxa weye khulaasadu waxay tahay qaacidadani waa akhlabi kullida haddii nafyigu ka horeeyo haaliban waxaa loo isticmaalaa in majmuuca laga nafinaayo marka bacdi looma diidana inuu sidan noqonayo looma diidana fahimtum almuraad ka warrama saa waadix ma taa la eegayaa uun kulliga iyo adaatu nafyiga ka horeeya hadday kullidu horeyso oo adaatu nafyigu ka dambeeyo adaatu nafyigu aynay kullida ku dhacayn waxay noqonaysaa cumuumu salbi buu noqonaya oo waxay noqonaysaa jamiica in laga nafyinayo dhammaan haddii adaatu nafyigu ay horayso kullidu dambaysana markaana waxay noqonaysaa majmuuca laga nafinaya oo sidaa ma wada ahaan loo jeedaa marka bacdi inuu yahay looma diidana mawduuca ku saabsan majmuuca maqaamul isbaatka laftiisa waa dhacdaa wakhtiyada qaarkoodda in loo jeedo wa yaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaidin amaaniya looma jeedo mid wal oo ka mida malaa'igtaasi inuu gaarkiisa carshiga u qaadaayo ee waxaa loo jeedaa majmuucooda ayaa loo jeedaa marka waxaa weeye calaa kulli xaal meelo kale lafteeda saasaa majmuuc ugu iman karaa oo aan fardi walba aanu u dhacayn salbulcumuumka masalan hadduu ruux ku yidhaahdo walcagtii miyaad qaadatay dabeedna uu yidhaahdo lam aakhud kullaha ma qaadan dhammaanteed maxaad ka fahmi lahayd inuu qayb ka qaatay soo maa lam aakhud kullahaa inaanu waxbaba ka qaadan miyaad ka fahmi lahayd mise waxaad ka fahmi lahayd inuu wax ka qaatay laakiin wax ka tegey hadduu yidhaahdo masalan inta wax lagu eedeeyey eedo badan uu yidhaahdo lam afcal kullaha ma samayn ashyaadaa dhammaantood macnaha soo degdegayaa waa maxay ma inaanu waxbaba ka samayn mise inaanu wada samayn macnuhu wuxuu u dhacayaa ma wada samayn ashyaadaa ashyaadaa ma wada samayn ayuu macnuhu dhacaya toddoba wa taqwiyat alxukmi waxaa ka mida ah taqwiyat alxukmi xukunka in la quweynaayo la xoojinaya ka mid ah sababaha loo hormariyo musnadu ilayhiga idaa kaana alkhabaru hadduu ahaaday khabarku ficlan ficil uu ahaaday naxu alhilaalu dahar yacnii bishii waa muuqatay maxaa loo odhan waaye daharat yaa hilaal waa mudakar waa yacni hilaal afka soomaaliga ayuu ku yahay mu'anas laakiin luqada carbeed hilaal waa mudakar saas aawadeed baa axaadiista ay ku soo aroortay allaahuma ahillahu calayna bialamni waaliimaani waasalaamati waalislaami waltawfiiqi limaa tuxibu wa tardaa rabbii wa rabbuka allah ahillahu ahillahaa lama odhan rabbii wa rabbuka allah wa lama odhan marka hilaal fii luqati alcarab waa mudakar laakiin afka soomaaliga ayuu ku yahay mu'anas ku yahay halkaasna waxay ka mid tahay meelaha luqaadku isku khilaafayaan marka waa inaad ku baraarugsanaataa wuxuu yidhi shaacirkii fama ta'niisu lismi shamsi caybun wala tadkiiru fakhrun lilhilaali alhilaalu dahar hilaalku waa muuqday bish yacni waa muuqatay wadaalika litakaruri alisnaad taasina waxay ku dhacday quwaynta xukunka sidaa loo quwaynayo isnaadkii in la celceliyey bay ku dhacday bimacnaa waxaa laga dhigi kari lahaa jumlo ficli ah oo waxaa la odhan kari lahaa dahara alhilaal oo hilaalkaa faacil laga dhigi lahaa lagama dhigine hilaalkii baa la hormariyey jumla ismiya jumla ficliya ayuhuma aqwa jumla ismiya aqwaa min aljumlati alficliya jumlada ismigay waa ka xoog badantao ka quwo badan tahay jumlada ficliga ah markaa sidaas aawadeed taqwiyatulxukm baa looga jeedaa xukunkii in la waxaa kaloo ku sugan isnaadkii waa la celceliyoo kaannahu in laba goor la sheegay oo hilaalkii wuxuu ka dhigan yahay laba goor in la sheegay markii hore wuxuu ahaa mubtadi dahara ficilkan markii lagaga khabray ficilkii faacil buu qaadanayaa faacilkii wuxuu noqonayaa damiir qadaran oo mustatira ayuu noqonayaayo huwa ah oo hilaalka u noqonaya marka laba goor baa yacnii hilaalkii la sheegay oo wax loo isnaadiyey marka waxay ka dhigan tahay kaannahu in la yidhi dahara alhilaalu dahara alhilaalu kaannahu in laba goor sheegtay isnaadka la celceliyey waxaa loo jeedaa alhilaalu marka hore waa musnadu ilayhi oo waa mubtada oo isagaa mukhbaru canhu laga warramayaa mar labaadkiina ficilka la sheegay faacil buu qaadanayaa faacilkaasi waa damiir hilaalka u noqonaya marka kaannahu laba goor marna ismka daahirka in loo tiiriyo loo isnaadiyey ficilka oo jumlada ficliga waxay ka khabar ka tahay yani hilaalka hore ayay markaa khabar ka tahay marna faacilka loo isnaadiyey marka kaannahu in takriir lagu sameeyo la ka dhigan tahay marka taqwiyatlxukumna waa loo hormariyaa waxaad ka qabsataa jumlada ismiyadii way ka xoog badan tahay jumlada ficliyada marka jumla ismiya in laga dhigaa waa aqwa min aljumlati alficiliya marka taqwiyatulxukum baa ku sugan sideed wa takhsiisu waxaa ka mida sababaha loo hormariyo musnadu ilayhiga loo hormariyo khaas yeelis xukunka lagu khaas yeelayo isaga lagu gaar yeelayo lagu xasrinayo attakhsiis waxaa loo jeedaa qasri iyo xasri naxwu maa ana qultu anigu ma odhan ka yidhi ma ihi anigu hadal baa lagu nisbeeyoo la yidhi warcayda caynkaasa ninkii odayga ahaa maxaa ugu tidhaahdeen kalaamkaa xun maxaa uga hadasheen lima takallamtum bi hada sibaab markaasuu wuxuu idhi maa ana qultu ka yidhi aniga maaha wuu oggol yahay cidi inay tidhi laakiin isagaa iska nafinaya macnuhu wuxuu u dhacayaa cid kalaa tidhiya anigu ma odhan macnuhu saasuu dhacaya jumlo ficiliyaa laga dhigi kari lahaa oo waxaa la odhan kari lahaa maa qultuhu ma odhanin laakiin maa qultuhu ma odhane maa ana qultuhu buu yidhi maa ana qultuhu way ka xeel dheer tahay maa qultuhu waayo jumlo ismiya way noqotay isimkii ayaana la soo hormariyoo damiirkaa la soo qadimay marka xasrin buu faa'iidaynayaa ilaa asalku wuxuu ahaa inuu yidhahdo maa qultuhu ye sidaas aawadeed markuu yidhaahdo maa ana qultuhu ma odhan karo oo kama daba keeni karo walaa axadun hayrii oo ma odhan karo maa ana qultuhu walaa axadun hayrii anigu marka ka yidhi ma ihi cid kalena ma odhan ma odhan karo waayo waxay noqonaysaa hadalka dambe iyo hadalka hore isburinaya ka yidhi anigu ma ihi markuu yidhaahdo waxay noqonaysaa inuu qiraayo cid kale inay tidhi walaa axadun hayrii tanaaqud bay noqonaysaa iyo isburin laakiin hadduu yidhaahdo maa qultuhu ana walaa hayrii waa odhan karaa anna ma odhan cid kalena ma odhan hadalkaasi hadal la yidhiba maaha marka waa inuu ka dhigaa jumladii ficliye ka dhigaa maa qultuhu ana walaa hayrii wa iyaaka nacbudu waxaa kaloo ay wanaxwu iyaaka nacbudu yaduna waxay faa'idaynaysaa xasrin bay faa'idaynaysaa adoo keliyaanu ku caabudaynaa ilaahayow cid kale ma caabudayno qaacidadu waxay tahay taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dib mariyo haddii la soo hormariyo asalku wuxuu yahay inuu koobis faa'iidaynaayo ayuu yahay xasri laga qaadanayo nacbudukaa la odhan kari lahaa nacbuduka fii hayri alqur'aan marka la yidhaahdo xasri kama muuqdo laakiin iyaaka nacbudu marka la yidhaahdo oo damiirkan la soo qadimo lasoo hormariyo ila damiirku mar kastuu muttasil noqon karo munfasil in laga dhigaa jaa'is ma aha marka maadaama isagoo mutasilnimo ka suuragal tahay munfasil laga dhigay lana soo qadimay waa in maqsad weyn meesha ku jira maqsadkaasi waa maxay waa xasri lagu koobaayo saasuu noqonaya tusaalayaasha aynu xagga xadiiska uga tusaalaynayno waxaa ka mid a xadiiska uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam maa ana xamaltukum walaakina allaha xamalakum nebigu waa dhaartay oo wuxuu ku dhaartay wuxuu ku qaaday inaanu hayno markii dambe ayuu helay dabeedna markaa waxa weeye waa saaray gaadiidkii ayuu helay markaasay yaa rasuul allaahi markii hore dee waad dhaaratay markaasuu maa ana xamaltukum anigu ka idin qaaday ma ihi oo bimacnaa idin siiyey rakuubkan maa ana xamaltukum walaakina allaaha xamalakum maa ana xamaltukum waxay la mid tahay maa ana qultu bay la sar tahay waxaa la mida ah xagga qur'aanka haddaynu ka tusaalayno qawmu shucayb waxay ku yidhahdeen shucayb wamaa anta calayna bicasiiz adigu ma tihid mid markaa nagu qiimo badan agtayada oo sharaf iyo cize agtayada kule adigu ma tihid yani cid kalaa agtayada qiimo iyo sharaf agtayada ku leh oo annaan qaadi karin laakiin adigu agtayada sharaf kuma lihid bay leeyihin qaala yaa qawmi arahtii acazu calaykum min allaahi waatakhadtumuuhu waraa'akum dihriya wuxuu ugu jawaabay arahtii acazu calaykum min allaahi ma tolkay ayaa idinka agtiinna idinkaga cizo badan oo idinkaga sharaf badan oo idinkaga qiimo badan ilaahay oo ilaahay iyo tolkay yacni tolkay baa idinla weyn miya ila waxay yidhaahdeen walowlaa raatuka la rajamnaaka wamaa anta calayna bicasiiz intisaabka uu u nisbo sheeganayo qowmkaas nasab ahaan bay ku dhowrayaan oo ku ilaalinayaan ay leeyihin qowmkaasi casiis bay agtayda ku yihiin rasuul ilaahay inuu yahay oo allah risaaladiisii uu nisbo sheeganayo oo uu tilmaamayo rasuul ilaahay soo diray inuu yahayna ku dhowri maayaan markaasuu yidhi qaala yaa qawmi arahtii acazu calaykum min allaahi marka calaa kulli xaal ma ana qultu waxaa laga qaataa xasri ayaa laga qaataa taksiis waxaa loo jeedaa qasri iyo xasri baa laga tilmaamaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub